salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal faaslun haadaakani faasilun mid loo kala saaraya weeye fii ma taqadam wa fii ma saya'tii fii ma yatacallaqu bilmeyiti min guslihi wa takfiinihi wasalaati calayhi wa dafnih waxaa u fasaliyaa oo halkanuu waxyaalihii la xidhiidhay qofka dhintay haddii ay tahay maydhidiisii iyo kafantiisii iyo kudugashadii lagu tukanayey iyo aasidii la aasayey qaala almu'alifu raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu tajhiizu lmayiti qofka dhintay tabaabulshayntiisu wa huwa qusluhu waa in la maydho wa takfiinu iyo in la kanfo wasalaatu calayhi iyo in lagu tukado wa dafnu iyo in la aasaa fardu kifaayatin waa fardulkifaaye waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala tajhiizu lmayit qofka meydka ah ee dhintay tabaabulshayntiisu weliba meydka waxay ku qaydaan culimmadu muslimkaa ah. ee aan shahiidka ahayn ee aan siqdiga iyo dhiciskana ahayn weliba muslim baynu nee haddii uu gaal yahay isaga laguma tukan karo haddii uu markaa oo waa xaaraan markaa in lagu tukadaa noocuu doonaba ama qaybtuu doonaba gaal ku aadee wixii aan iyada salaad ahayna haddii uu masalan gaaladan dee aan xarbiyiinta ahayneen dagaalku inaga dhaxayn inuu yahay waa la kanfi oo waa la aasi in la maydhaano waa bannaan tahay haddiise uu xarbi aan dagaalamayna yahay isaga wuxuu waajibayaa ma jiro waana inaan iska qarinoon markaa aan meelaha iska xuluulinnaa waa mid bannaan marka waxayni waa inaanu shahiid ahayn ka shahiidkaa isagu gaalada dagaalkeeda sababtii dagaalka ku dhintay isaga in la maydho iyo in lagu tukadaaba waa xaaraan laakiin waa la kanfaya waa la aasayaa waxaynu idhi waa inaannu dhicis ahayn dhiciska shaaficiyadu waxay u sameeyaan saddex xaaladood mar waxay yidhahdaan haddii uu nolol ku soo dhasho oo masalan la arko isaga qaylinaya ama isagoo neefsanaya ama isagoo dhaqdhaqaaqaya oo uu dabeetana dhinto kaa isaga waxay dhadeen wax alliyaaliyo wixii qofka weyn u waajibayey ayaa u waajibaya oo waa la maydhayaa oo waa la kanfayaa oo waa lagu tukanayaa oo waa la aasayaa waa haddii calaamo nololeedunay ka muuqato haddii calaamo nololeed aanay ka muuqanin laakiin abuurkiisii uu si fiican u muuqdo oo inuu markaa bini aadmi yahay ay si fiican u muuqanayso waxay shaafiiciyadu yidhaahdeen waxaa waajiba ah in la maydha in la kanfa in la aaso laakiin salaadin lagu tukadaa ayagu waxay leeyihiin markaas ma bannaana haddii aan noloshna aanu ku soo dhalanin abuurkiisina aanu muuqannin ee iska uun waslad yaroo hiliba unuu yahay waxa isaga kaa waajibay ma waajibayo meelaha waa la yskaga tuuri karaa laakiin waxay idhahdeen in mara yar lagu duuduubo meelna la xuluuliyo ayaa iska wanaagsan culimada qaarkoodna waxay ayadana ku tegeen haddii ilmuhuba afar bilood iyo wax ka badan uu gaadho in markaa la maydhayo lagu tukanayo haddii laakiin afar bilood uu ka yar yahay ilmaha markaa soo dhacay ee dhintay inaan markaa laguna tukanaynin lana maydhaynin ayay ku tegeen laakiin dee layska qarinayo oo layska asturayo uun markaa wuxuu sheekhu uhi tajhiizu lmayiti maydka tabaabulshayntiisu huwa ghuslu waa in la maydho wa takfiinu iyo in la kafo wasalaatu calayh iyo in lagu tukado wa dafnu iyo la asaa fardu kifaayatin waa faral ku dhisan iska kaafin oo bimacnaa waxa weeye mid inaga midi hadduu sameeyo intii kale dembigu waa ka dhacayaa haddiise cid ka midii ay samayn weydo dadka muslimiinta ahee og dhammaantood way ku wada dembaabayaan weeye markaa midna fardulcayn baa laydhaha waa wax qof walba saaran midna waa fardulkifaayo waa kaa dadka wada saaran laakiin cid ka midii haddii ay samayso uu ka dhacayo waa qallu quslihi maydhidiisana waxa ugu yar tacmiimu badanihi jidhkiisa in lagu wada cammimo shacaran tim ahaan wa basharan jidh ahaan bilmaa'i alkhaalisi biyo khaalisahoo saafiya bacda isaalati anajaasati najaasadii iyo wixii dusha ka saarnaa intii la suuliyey kadib waxauu sheekhu leeyahay wa aqallu qusli maydhidiisa waxa ugu yar tacmiimu badanihi jidhkiisa in lagu wada camimo oo la wada gaadhsiiyo shacran wa basharan tim ahaan iyo jid ahaanba bilmaa'i alkhaalis biyo saafi ah oo wax dooriyey oo markaa ka qaaday duhuuriyaddii aan lahayn ee biyo saafi oo markaa daahirahoo mutahiroo waxna daahirinaya in jidhkiisa tima jir ahaan iyo tim ahaanba la wada gaadhsiiyo weeye inta ugu yari laakiin wuxuu sheekhu uhi bacda isaalati najaasa waa intii la suuliyey wixii nijaaso ahayd ee jidhkiisa sii saarnayd dabadeed ayaa hal mar yacnii jidhkiisa saa loo wada gaadhsiinayaa nijaasadaana laba qaybood bay u qaybiyaanoo nijaasada ayada xukmiyada ah ayada hal maydhi ayaa wada kaafinaya laakiin haddii ay nijaasa cayniya jirto taa lafdeeda waxay ku xidhayaan oo maydhidan qudhee la maydhaya aan ku suulaynin waa in la sii tiraa nijaasada haddiise ay nijaasadani cayniyaba haato ama ha la arkayo ama ha la urinayo ama ha la dhadhaminaye halkaa maydhi ee lagu maydhi nijaasaduna ay raacayso ay ku baxayso halkaa maydhi ayuunbaa ku filan ee markanuu leeyahy bacda isaalati الnajaasa waa markay najaasa cayniya tahay najaaso markaa dee ama muuqata ama la dhadhaminayo ama la urinayo oo halkaa maydhi ee lagu sameeyana aan ku tegaynin laakiin hadday halkaa maydhi ku tegayso waa iskaga filantay markaa maydhidaa keliya waxaana u daliila xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan ninkii markaa muxrimka ah heshiisa ka dhacay nebi yuqsiluu bimaa'in wa sidr waxau idhi iyo qasil ku maydha ee laba marana ku kanfa buu idhi ha taabsiinnina madaxanaha ka daboolina maalinta qiyaamo waxa la soo saarayaa isaga oo talbiyaysanaya ayaa la soo saarayaa xadiid buhaariiyo muslim ay wariyeen wa ama alkafanu kafandii miyaa fa aqaluhu waxa ugu yari maa yasturulcawra waa wax awrada asturaa afdalu lirajuli ninka waxa u fadli badan alaau lafayfa saddex maro oo dhaadheeroo lagu duubo walilmar'ati haweenida khamsatun shan isaarun googaradiyo hoosgunti wa khimaarun iyo khimaar madaxa la saaro wa qamiisun iyo toob dheer wa lifaafataani iyo laba maro oo lagu duubo oo dusha intaa lagaga sii duubo ayaa markaas ugu fiican waxau sheekhu leeyahay wa ama alkafanu kafandii miyaa ayada fa aqalluu kafanda waxa ugu yar maa yasturu lcawra cawrada waxa asturaya cawradana dee waynu soo ogaannay cawrada ninka iyo cawrada haweenayda iyo waxaynu ku soo ogaannay markaas kitaabka qaybtiisii horiya safiifini waynu ku soo marnay kafan inta ugu yar inay tahy intaa cawrada un asturaysaa waxaa sidaa ku tegay imaamu nawowi ayaa kutubtiisa dhammaanteed ku tegey kitaabka idaaxa laydhaa mooye inta kaleo dhan sidaasuu ku tegey weliba culimmada kalena sidaas ayuu isagu ka soo guuriyey laakiin waxaa muctamadahoo ah culimmada kale ay qabaan kafanda inta ugu yaray ay tahay wax jidhka dhammaantii wada asura ila waataynu hore u soo marayna maraynaa kafani aynu soo nidhi thobun yacummuhu aynu safiinaha ku soo marayn waxa ugu yar kafanta waa mara jidhka wada gaadho oo lagu wada daboolo ayaa ugu yar laakiin masaladani waa masale imaamu nawowi uu qabo oo uu kala mid dhigayo un markaa qofka dhintayna qofkii noolaa oo waxauna leeyahy waana xaqa ilaahay xaggiisa marka loo eego amaa maradan wada camimaysaa yacni wuxuu leeyahay taasi ayado waa lixaqilmayiti laakiin ise wuxuu ka egaya imminka lixaqillaahi ayuu ka eegayaa wal walafdalu lirajuli haddaba ninkii waxa u fadli badan alaasu lafaybo saddex maro oo dhaadheeroo mid waliba ay jidhka markaa wada gaadho dee ninkaa muxrimka wejigiisa mooyaane ee madaxiisa mooyaane waxaana u deliila xadiid ay warinayaan imaamu albukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan wuxuu leeyahay cayisha ayaa laga warinaya rasuulka sala allah alay slm waxaa lagu kanfay fii alaaati ahwaabin biidin saddex maro oo cadcad ayaa lagu kanfay suxuuliya saxuuliya oo markaa madiine markaa yaman ku taallay loo nisbeeyey walilmar'ati haweenaydiina iyadana waxaa u dhammaystiran oo u fadli badan khamsatun shan waa isaarun hoosgundi oo waa wax markaa xudunta ilaa jilbaha markaa hoostooda wixii qarniya siga oo garadoo kale ah wa khimaarun iyo khimaarow wixii madaxa lagu qarinayee wa qamiisun iyo qamiisoo markaa toobkii ama diracii markaa maradii markaa dheeraydee markaa loo wada gelinayaa walifaafataani iyo laba maro oo iyagu aan tollayn oo kala furan oo markaas lagu duubayo ee taana markaa xadiid ayaa iyaduna tilmaamaysa oo ku soo aroortay ninkana markaa waa saddexdaa aan qamiis iyo cumaamaditoona aanay ku jirin sidii nabiga sala allahu alay slam ba u ahaa yani kafandiisi faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'tii wa furuudu salaati اljanaasati janaasada salaaddeeda faralyaalkeedu sabcatun waa toddoba alawalu ka ugu horreeya anniya waa niyu fayanwi wuxuu niyoonayaa ficla salaati salaadan samaynteeda waa tacyiinaha iyo cayinadeeda iyo soociddeeda ka salaatil janaasati oo kale ayuu sooci wayawi fardiyataha faralnimadeedana waa uu niyeynayaa waxa uu sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wa furuudu salaati aljanaasa salaadda janaasada faralyaalkeedu sabcatun waa toddoba in markaa salaadda janaasadu ay faral tahayna waxaa u deliila xadiid nebigu sala allah alay slm bukhaari laga warinayo oo uu yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxiibkiinna amarkaasoo lilwujuuba ayaa tusinaya iyo in lagu tukan jiray dee qof kastoo muslim oo dhintay xilligii nebiga sala allahu alay slam marka alawaluha haddaba waxa ugu horreeya faralyaalka anniya niyo ayaa ugu horraysaa inaad markaa iska dul taagan tahay ood u ducaynayso iyo inaad salaaddii markaa ku tukanayso dee shayga kala saaraya waxa weeye waa niyada niyaduna camal kastoo la qabanayo laga maarmaan bay u tahay mar haddaynu saan nidhi muxuu niyoonayaa markaa fa yanwi ficla salaati salaadan samaynteeda ayuu niyoonayaa wa tacyiinaha markaa dee salaadii waa fara badan yihiine cayinaaddeeda ayuu niyeyno gaar ayuu markaa u soocayaa u cayinaya ka salaatiljanaasati dee salaad janaasa ayuu markaa niyeyn wa yanwi fardiyataha faralnimadeedana waa uu niyeynayaa inay salaad fara la tahay saddexdaas ayuu markaa qalbiga gashanayaa dabeetana markaasuu kabaaranayaa inuu markaas maydka isaga cayino ayada oo ma uu magacaabaa waxba ayada looma baahnay marka uu niyada geliyaaye yacnii qofka muslimkaah ee dhintay rag iyo ba kuu yahay inuu markaa ku tukanaya niyoonayaa ahaani ka labaadna arbacu takbiiraatin waa afar allahu akbarood ahaaliduka saxad waa qiraa'atu alfaatixa faatixada akhrinteeda weeye fil uulaata hore ow hayrihaa ama hayrkeed alraabicu kaabradna asalaatu cala anabiyi sala allahu alay slm waa ku sallidda nebiga lagu salliyo bacda ahaaniyati ta labaad dabadeed alkhaamisu ka sharaada adducaa'u lilmeyti meydka oo loo ducay weye bacda ahaalidati ta saddexaad dabadeed waxau sheekhu leeyahy ahaani faralka labaad waa arbacu takbiiraatin afar allahu akbarood oo tii xidhashadee ugu horraysayna ay ka mid tahay waxaana u deliila xadiid imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan waxaa laga warinaya jaabir ibnu cabdilaahi waxa uu leeyahay nebigu sala alla alay sl sallaa calaa asxamata alnajaashi ninka habashiga boqorkii xabashida ahaa ee xilligaa nebiga sala allah ala slam dhintay ee rumeeyey ee muslimka ahaa ninkaas ayuu ku tugaday weliba salaatuljanaasa ayuu ku tugaday qaa'iba fa kabara arbaca afar jeer ayuu markaa kibaartay allahu akbar allahu akbar uu yidhi afartaa kibaaroodna imaamu nawowi wuxuu leeyahay waa arkaan salaadu la'aanteed aanay ku ansaxaynin waana arrin markaa culimmadu ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin culimada qaar markaa ka badiya ama nusuusta markaa qaar ka badisayna waa jiraan ayaduna haddii markaa laga kordhiyana waxay markaa salaaddii ay u dhibaysaa ma jirto ahaalidu ka saxadna waa qiraa'atu alfaatixa faatixada aqrinteeda weeye fil uulaa takbiirta hore marka uu kibaarto waa inuu faatixada akhriyaa aw hayrihaa ama hayrkeed waa inuu ku akhriyaa talabaad iyo ta saddexaad dabadeedba faatixada wuu akhrin karaa laakiin sida wanaagsan waxay leeyihiin takbiirat اluulaa marku waa takbiirtaa hore ki baarto inuu faatixada dabad akhriyo alraabicu ka afraadna waa asalaatu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam ku salinta nebiga lagu saliya weeye bacda haaniyati takbiirta labaad dabadeed waa inuu nebiga sala allahu alay slam ku saliyaa alkhaamisu ka shadada adducaa'u lilmeyti lilmayiti lilmeyti waa la taqbiimkara waa lana tashdiin karaa labadaba waa la odhan karaa waa inuu meydka u duceeyo bacda haalidati takbiirta saddexaad dabadeed waxaana u daliil xadiid abu daawuud iyo ibnu maaja iyo bayhaqi ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi idaa sallaytum cala almeyiti markaa qof dhintay ku tukataan fa akhlisuu lahu ducaa ducada u khaalis oo duco markaa isaga u gaarahoo caama aan ahayn ugu duceeya allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu wakrim nusulahu wawasic mudkhalahu waaqsilhu bilmaa'i wathalaji waalbarad wanaqihi min alkhataya kamaa naqayta thaba labyada min addanas وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار دعوين كاسا مركاس وقوم مهنمسان مركاس إمام مسلم asaadisu ka lixaadna alqiyaamu isaag weeye lilqaadiri qofkii karayey asaabicu ka toddobaadna assalaamu waa salaamo naqsigii waxaa sheekhu leeyahay asaadisu faralka lixaad waa alqiyaamu lilqaadir qofkii karayey waa inuu istaagaa waxay uga qiyaasanayaanun faralladii kale ayuunbay uga qiyaasanayaan haddii uu markaa qofkii janaasada ku tukanaya istaagi kari waayana dee fadhi ayuu hadduu fadhiga kale waajiib ayuu markaa ugu tukanayaa asaabicu ka toddobaadna assalaamu waa salaamo naqsi oo markaa labada dhinacba markaa inuu salaamo naqsanayo ayay markaas iyaga shaaficiyadu ay qabaan faslun adaakani faasilun mid inoo kala saaray weeye fii ma taqadam wa fi ma saya'ti fii kayfiyati dafni lmeyti qofka dhintay qaabkii loo aasayey ayuu halkan nooga gelayaa wa amma dafnu aasidda miya fa aqaluu inta ugu yar waa xufratun god tagtumu qalisa raa'ixata urtiisa wa taxrusu min asibaaci bahalahana ka ilaalisa wa yejibu waxaana waajibaya tawjiihu lilqibla qiblada in loo jeediyo ayaa markaa waajiba wa akmaluhu sida ugu dhammayska tiranna xufratun waa god qadra qaamatin isaagii wabasatin gacanfidin qadarkeeda huwa arbacatu adruucin wa nis waa afar dhudhuniyo nis weeye waxau sheekhu leeyahy raximahullahu tacaala wa amma dafnu aasidii ayadu fa aqaluhu aasidaa waxa ugu yar xufratun god la geliyo oo tagtumu raa'ixata urtana ay sara qarisaa wa tacarusuhu min asibaac bahaluhu inay soo faqdaanna ka ilaalisaa oo yacnii meel yaroo adag oo markaan bahalihii ka ilaalinaysa laakiin urdiisa soo baxaysa lama oggola oo waa inay markaa urtiisiina qarinaysaa bahalihiina markaa ka ilaalinaysaa hadday urtii qarayso laakiin bahli aanay ka ilaalinayninna ayadana ma bannaanay waa in labada arimood laga helaa waa inay godkaasi wax uray inuu ka soo baxo waa inuu qaraya bahlaana waa inuu ka ilaalinayaa wayajibu waxaana waajiba welibana waa inay god tahay bay leeyihiin markaa dusha dhulka guudkiisa inta la dhigo markaa in wax lagu dhiso ayay markaa diidan yihiin oo taasi iyadu waxay leeyihiin ma bannaana haddii aan markaa dee ay masalan meeshu meel adag oo sallaxa ah oo meel lagaga aaso ama laga qodo aan la waayin hadday taasoo kale timaado dee intaan qanasaanoma wax lagu duldhisi laakiin hadday suurtagal tahay in la qoda waa in la qodaayo in duusha la dhiga maaha wa yajibu waxaa waajibaya tawjiihu lilqibla qiblada in loo jeediyo ayaa markaa waajib ah waya nebigu sala allah alay sl uhi qibladu ama kacbadu waa qibladiinna markaa nooshiin iyo markaa dhimataanba waxaana qofkan laga soo qaadayaa dee kii tukanayaba siduu qiblada markaas u qaabilayay ayaa markaa isagana loogu jeedinaya loogu qaabilinaya wayajibu tawjiihu lilqibla wa akmaluhu haddaba inta ugu dhammayska tirani waxa weeye xagga asida xufratun waa god qadra qaamatin nin meeldhexaad ah istaaggii iyo wabasratin gacanfidin weliba uu kor u fidiyey intuu istaago weliba gacantiisana uu kor u sii fidiyey intaa in la weeye waana sida aynu runtii xilliyadii hore aynu wuxuu aasi jirnay ee dee intaan dagaalladan iyo waxan aanay dhicin sidaasaa loo aasi jiray oo maydka waxa gelin jiray uun qabriga qofka qof ugu dheer baa la gelin jiray oo markaa qaban jiray isagoo madaxiisu dirqi kugu muuqanayo hadda innagu waa iska fudaysanno waxaad arkaysaa nin iilkii wareejinayoo dhabarkiisina muuqdo oo hadduu istaagana markaa ilaa halkaas sinihiisaasi muuqanayso dhulkiina weliba waa dhul jilicsan oo laga yaabo beridoaba inuu duma laga yaabo marka in la dheereeyo waa arrin muhiima waxaana nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi xadiid abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maaja ay warinayaan maalintii wuxuu ixfiruu qoda buu idhi waa usicuu ballaadhiya waa cmiqu dheereeya buuhi waliba hoosna u sii dheereeya wa huwa arbacatu adruc wa nis waxana weeyaan afar dhudhuniyo iyo nis weeye markaa isaaggaa iyo gacan fidintaasi wa yaxrumu waxaa xaaraana annadbu ammaan ayaa xaaraana iyo ku dhawaaqid bitacdiidi shamaa'ililmeyti maydka waraagyaalkiisii tirintooda lagu dhawaaqo naxwu waa sayidaa waa kahfaah oo lagu dhawaaqo weeye wa yaxrumu waxa xaaraana annawxu qaylo huwa rafcu sawti waa codka oo kor loogu qaado binadbi ammaanta wa yaxrumu waxaarana aljazacu argagax bidarbi sadr laabta garaaciddeeda walkhadi iyo dhabanka wa nashri shacari timaha oo la kala firdhiyo wa shaqi ljaybi iyo markaa jaybka amaba yacni halkaa qoorta laga geliyo marada oo la jeexo wa طarxi ramaadi dambas cala ra'si madaxa lagu shubo ama lagu daadiyo wanaxwi daalika wixii la mida iyaduna waa xaaraan waxau sheekhu leeyahay wayaxrumu waxa xaaraana annadbu yacnii ku dhawaaqid lagu dhawaaqo bitacdiidi shamaa'ililmeyti meydkan iyo qofka dhintay shamaa'iishiisii iyo wanaagyaashiisii tirintooda in markaas lagu dhawaaqo ayadu waa xaaraan shamaa'iil waxa la idhaha ma hal bihalmayitu min min atibaaci alxasana waxa la qofka dhintay wixii uu ku sifaysnaa ama ku tilmaannaa ee dabeecooyinkii uun wanaagsanaayah nadbinteeda iyo markaa tirinteedaas iyo markaa ku dhawaaqiddeedaas ayaa xaaraana bitacdiidi shamaa'ililmayiti naxwu waa sayidaah kii markaa sayidkayga ahayow waa kahfaah yacnii kahfigu waxa la waa godkan waliba buuraha adag adageen la soo gelin kii kahfigayga ahaayow ee xadiid markaa imaamu tirmidi warinaya iyo ibnumaajahna waxa uu leeyahay nebigu sala allahu calayi wasalam mayd alyaaniya maydkii dhinta ee dabeetana laga dulqayliya ladha waa jabalaa buurtiio waa sayidaah la yidhaahdo ilaa laba malag ayaa loo soo wakaalanayaa markaa feelaya oo odhanaya ma sidaas ayaad markaa ahayd ayaa lagu odhanayaa wa yaxrumu waxa xaaraana annawxu qayla ayaa xaaraana nawxuna wahuwa sawtu binad rafcu sawti binad waxa weeye codka oo kor loogu qaado ammaantaa la ammaanayo marka wayaxrumu nadbu bitacdiil shabaa'ililmeyiti waa ammaantii markaa iyo kor loogu qaadayey meydka markaas ammaantiiya sheegiddeeda wayaxrumu nawx markaa nawxuu labadaas uga kooban yahay rafcu sawti binadb waa codka oo kor loogu qaado ammaanta iyo sheegsheegiddaa xadiidka imaamuulbukhaari warinayana waxa uu mucadiya leedahay waxaa nabigu sala alla alay slm beecan nagaga qaaday inaanaan qaylinin marka geeridaasoo kale ay timaaddo waayo arrin markaa dumarka inta badan u gaaro ay sameeyaan weeye wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana aljazacu argagax ayaa xaaraan lagu argagaxo bidarbi sadri laabta oo la garaaco walkhadi iyo dhabankaoo la yska tumo wa nashri shacari timihi oo markaa la kala firniyo wa shaqi ljaybi iyo jaybka oo la jeexo jaybku kan wax lagu rita loogama jeedo halkaa maryaha laga xidho ee qoortu ay ka gasho halkaasaa jayb la halkaa jeexiddeedana ayaduna waa xaaraan markaa jasaca rigiixsaa lagu sameey halkaa jeexiddeeda wa tarxi ramaadi iyo dambas lagu daadiyo lagu saydho cala ara'si madaxa wanaxwi daalika iyo wixii lamida mida sida markaa maradii oo layska faydo oo layska jeexjeexa iyo waa arrin xaaraana way xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu alay waslam wuxuuhi laysa minna man daraba alkhuduud naga mid maaha qofka garaaco dhabannada ee juyuubta iyo maryaha kalarhkooda jeexjeexa wadaca bidacwa aljaahiliya markaa kuna dhawaaqay jaahiliyaddii iyo reerbaadiyo reer yacni dadkii hore islaamka ka horreeyey wixii ay ku dhaqaaqi jireen ay ku dhawaaqi jireen kitaabu zakaati zakadii ayuu kitaab yahay ee baabu zakaati baana zakadii ayuu baab yahay intaa wuxuu inooga soo baxay sheekhu salaaddii halkana wuxuu inooga gelayaa rugnigii saddexaad ee marka shahaadateynka iyo salaadda waa ruknigii saddexaad sakaduna waa ruknu min arkaan alislaam qofka diidaana waa ku gaaloobayaa waayo waxyaalaha culima min addiini bidaruura ayay ka mid tahay ciddii markaa diiddana waa lagula dagaalamayaa ee qasab iyo xoog ayaa looga qaadayaa kitaabka iyo sunnuhuna in badan ayay ka warrameen ummadda muslimiinta ahna waa ku ijmaacday sekada waajibnimadeeda ilaahay baa idhi khud min amwaalihim sadaqa ka qaad xoolahooda soqada ku daahirinoo aad ku nadiifinayso wa aatu zakaa in badan baa ilaahay qur'aanka oo ku yidhi sakada bixiya nabigeennuna sala allahu alay slm xadiidkii saxiixa ahaayee arkaanu islaamka ka warramayey wuxuu hi buniya calaa khamsin islaamnimada shan ayaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna moxameda rasuuluullah ka waraya waa qirid la qira alla xaq lagu caabudaay inaanu jiray alla mooyaane nabi maxamedna rasuulkiisa ergeygiisa uu yahay wa iqaami salaa iyo salaada looga weytaa'i zakaa sakada bixinteeda wa xajiilbeyti iyo baydkai kacbadooda loo soo xajiyey wa soomi ramadaana iyo ramadaan oo la soomo waxaana la waajibiyey sannadkii labaada hijrada ayaa la waajibiyey ee sakaatulfidriga ayaa ka horraysay ayay yidhaahdaan oo dabadeed ayaa la waajibiyey weliba sharaa'icdii qadiimka ahayd ee markaa horraysay ayay ka mid ahayd sakadana sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa xagga luqada ayada namaa iyo tadhiir iyo islaax iyo madx iyo waxaasoo dhamma ay ku timaaddaa qad afraxa man sakaha qofka daahiriya ayaa liibana falaa tusaku anfusana fiinah ammaanina laakiin sharcan waxaa la dhahay ismun limaa yukhraju can maalin aw badanin calaa wajhin makhsuus waa magacuu leeyahay waxan la bixinayo ee xoolo ama jidh laga bixinayo ee wej gaarana loo bixinayo ayaa sake la yidhaahdaa intaa la bixinayo sakaatulfidriga jidhka laga bixinayo ama xoolaha laga bixinayo ayaa la yidhaahdaa ama atacabudu lilaah biikhraaji jusin can maalin aw badanin makhsuusin calaa wejhin makhsuus waxa weeye ilaahay oo lagu caabudaa qayb yar bixinteed oo xoolaahoo xoolo gaara laga bixinayo ama jidh gaaroo si gaarana loo bixinayo shuruudda markaa ay ku waajibtay sakaduna kow waa islaannimo waa xornimo waa milki dhammaystiran waa tacayun iyo caynow oo qofka maaliggaa heelihi uu yahay mid mucayana xoolihii markaa waqafka ahaayoo kale kuma waajibto tajibu sakaatu sakadu waa waajibaysaa fil ibili walbaqari geel iyo adhigii walhanami fi libili geeli walbaqari lowdii walghanam iyo adhigii wazuruuci iyo zaracyaalkii wahimaari iyo midhihii waalmacdini iyo macdintii warikaazi iyo wixii la aasay watijaarati iyo tijaaradii iyo ganacsigii ayay markaa ka waajibaysaa halkan wuxuu sheekhu inoogu tilmaamay amwaalu zakaa xoolaha la sakeeyo markaa wuxuuhi tajibu zakaatu waxay ka waajibtaa lix nooc oo xoolaha ka mida waa ka koowaadee waa nicmoolaydii nicmoolayduna waa geel iyo adhigii iyo lo'dii markaa tajibu sakaatu fi alibili waalbaqari waalqanam saddexdaasi waxa weeye waa nimcolay baa la laysku yidhaahdaa dariskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto